بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة شغلبان هوسته حقوق شارها سفيان كان إنه سفيان الثوري laakiin waxaad moodaa inuu yahay ibnu cuyayna lanno cali ibnu diina wuxuu caan ku yahay inuu wax ka wariyo ibnu cuyayna ayaan ku joognay xadaثna عlي بن cabdاللahi الmadيني qال xadaثna xفs بن kiyاaث wa ثiq xاaفظ qاla samictu طلق بن mucaaوiyة qalabun mucaawiyaan maqlay huwa jadduhu waana awowgii weeye yani wuxuu awow yahay xasnu khiyaad qaala wuxuu ihi samictu abaa zurcata abaa zurcan maqlay can abi hurayrata isagoo ka waranaya ana imra'atan haweeney ayaa atat الnabiya nabiga u timid ayb ibn mucaawiyahaas weyaan jadkii mucaawiyaha ayaa wuxuu u yahay dalqa awowgii ee maaha aabbihii anna imra'atan haweenayda atat الnabiya rasuulka u timid bisabiyin wiil bay oola timid ama ilma yar faqaala waxay tihi udcu llaaha lahu nabi maxamedow ilaahay u bare u ducee faqad dafantu waxaan xabaaloon duugay yacnii ilmahan ka hor alaaatan saddex baan duugay oon xabaalay faqaala rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ixtadarti waxaad ku xayndaabtay ama aad ku wareejisay bixidaarin derbi shadiidin xoog badan oo daran ayaad mina naari naarta iskaga dhigtay yani mar baa dad saddex caruura xabaashay oo u sabirtay oo u dulqaadatay ilaahi subxaanau wa tacaala ixtisaabii ajir aad kaga doonayso kuna sabirtay geeridaa kugu timida musiibada ayada ah naarta derbi weyn oo adag baad iska xijisay baa layidhi derbi culus baa xagga iska maraysa xalaynu qaybo ka mid ah xadiidka soo mar xadaana ali yani bqoaartan afar buu ku soo maray xadaana cali bni cabdillahi almadini qaala xadaana sufyaan ibni cuyayna qaala xadaana suhayl ibn abi صaalix can abihi abu صaalix ahaa suhayl waa saduuq abihi abu صaalix zakwan baa loo yaqaana waa jabal xaafid min kibaar الtaabiciin oo min awsaat الtaabiciin can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal jaaءat imra'atun haweeney baa timid ilaa rasuuli اllahi rasuulka ilahi bay u timid faqaala waxayna tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inaa anagu laa naqdiru kuma karayno calayka dushaada fii majliska majliskaada yani goobtaad fadhiday iyo meeshaad wacdiga ka wadiya duruustaad bixinayso kama soo qaybgeli karo dumar baana had iyo koor ma joogno marmar haddaanu kasoo qaybgalno salaadaha nimaadno hawlo guri baa nagu furan carruur baa nagu furan hawlaana saaran say raggu ku hoos fadhiyaan awoodda anagu ma heli karno ina anagu laa naqdiru ma awoodno ama ma karayna calayka fii majlisika yani tabar oma lihin wa inaan ka qaybgalno iyo duruustaada iyo casharadaada in badanoo ka mida fawaacidna na ballami nala ballan yowman maalin na'ti fa fii aanu kuu nimaad nabi maxamedow usbuuca maalinka mida na ballami saad wax noogu sheegtoon diinta kaaga qaban yacnii fadhi khaas ah muxaadaro khaas ah nadwo khaasa ah wey oo dumarka ku saabsan ayib tancaanka iyo muslimiintao dhan ba ka dhexaysa nabi markuu masaajidka ummadda tujiyada uu dadka waaninaya ama waxuu sheegayo ayaguna safka dambe ay ku tukanayaan waxay ka soo gaadhaan bay leeyihin laakiin hadda waxay codsanayaan mid khaas ah oo rasuulku waxay doonaan weydiiyaan si goyna oola hadlo awaacidna nala ballan yowman maalin naatika aanu kuu nimaanto iihi faqaala nabig uu sal sl mawcidukuna ballankiinnu waxaa weeye mawcidkiinnu bayt fulaan baytu fulaan baytu fulaan hebel gurigiisa iskugu imaada ayib lanna masaajidkii ma qaado waa qayb yar bay lahaayeen ma wada qaadato marka ayib haddii masaajidka yimaadaana keligood ma aha raggaa waa oga badan idan lama hayo meel kale iyo hool kale dumarku khaasu leeyihiin idan guriga hebel ogu waasacsan kaasku nab isugu tagno fajaaahuna nabigu u yimid lidalika alwacdi ballanka asaga asagoo oofinaya ayuu nabigu u yimid wa kaana waxaa ahaa fiima xadaahuna wuxuu nabigu u shegey waxaa ka mid ahaa wacdi badan iyo waano badan buu u sheegay ayib wuxuu maalinkaa nabigu baray ee haween kalala waxaa ka mid ahaa maa min kuna yani munaasabaadka inaad ka fadhiisato maadaama dumarku markuu ilmo ka geeriyoodo ama ka sakiiro ay argagax badan yihiin ay baroortaan ay oohin badan yihiin nabigu jaaniska waa inuu ka faaisan fursadaha lama hadlay kolba ruux waxaa dareemayso inuu ku liito ama eh, eh, ka liitaad laga daaweynaya meeshuu ka jaban yaha baa laga kabaya boogta bugtaa laga dhagahaya ab in adoo dadkiiba mashruuc kale ku jira adka hayso mashruuc kale looma baahno waa inaad munaasabaadka iyo kolba cuduraha jira daawaysaa la doonaya naasix noqoto maa min kunna imra'atun haweenayda ka mida ah ma jirto oo yamuutu uu dhimanhaya laa iyada alaaatun saddexoo meel welida awlaad ah oo fataxtasibahum ilahay ajri ka dalbaysaay ilaa dakhalat iljanna wey dumar waxaad ogaataan xaqiiqo go'an qabsada kow maxay tahay saddex caruura haweenayda ay ka dhimato oo ilaahay subxaana wa u sabirtay musiibada xaggiisa kaga timid ajra rabbi subxaana wa tacaala weysoniyeysa wanaagsan la timaadaay janna ku gelaysaa baa janna waa diyaar maa min kuna ida ka mid maaha imra'atun haweeney yamuutu laha u dhimanhayo ayada alaaatun min alwalad saddex awlaad ah oo fataxtasibahum ilaahay subxaanaه wa tacaala yani fatadlub alajra minhu wey ilahay ajir ka doonayso yani markay kugu timaado ina lilah wa inana raajicuun ilaa wax ka khayr badan ayb asagana miisaanka yar igu dar waa inaad w kusoo horto way timid moogtahay lama raba inaad bodbood iyo baqbaq waxba ku keeni mayso nafgooda la soo celin maayo ilaa hadday saa yeesho ilaahay subxaana wa ajir ka doonto dakhalat iljanna jannaday ku gelaysa saddexda ayagaa faqaalat imra'atun haweenayba waxay tidhi aw inaani nabi maxamed labana ayb labana ka war qaala wuxuu yidhi aw inaan ama labo ama labana waa lamid saddex iyo labo waa isku xugo kaana suhayl yatashadadu fi اlxadiiثi wayaxfad walam yakun axadu yaqdiru an yaktuba cindah yani intan dambe waa shahaada min alimaam albukhari raxmat ullah calayh kaana suhayl suhayl ibn abi saalix ayaa waxaa xoogay faraha lagu midmadaayn rag baa daciifiyey ragna waa dureen xagga xifdigiisa bukhaari laakiin asagoo cagsigaasu aaminsan yahay tiibuuna ka hadlaaya wuxuu leeyahay kaana suhayl wuxuu ahaa yatashadadu kii isku adkeeya fi lxadiii xadii xifdigiisa iyo ilaalintiisa nin meel kaga soo baxu ah cashur kama fakan jirin oo waa yaxfid weliba xifdiya xadiika waa dalbi jiray waa raadin jiray waa baran jiray wuuna xifdiyi jiray walam yakun ma axadu ruux yaqdur kii awooda an yaktuba inuu wax ku qoro cindahu cinda suhayl yani ha qorina xifdiu dhihi jiray warka joojiye inta yartaad qoraysaana dusha laga qabto isagoo dushu ka qaban jiray idan buhaari wuxuu ammaanhayaa xifdiga suhayl waana shahaada min imaamin kabiir jihda caalim ayb haddii la halkaas w haddii kaloo waa ardaygiisa ah sufyaan baa hadalka si waa macquul labadoob ayb idan waxaa laga qadanaya ruuxii muslima u geeriyoodaan caruur u sakiiraan labo saddex hal ajirkaas leeyahay duu rabbi subxana wa tacaala ajir ka doona sabro oo qalbi wanaagsan la yimaado xadaثna xaramiy ibn xafs alqasmali iqat xaafid wa muusa bn ismaaciil atabudaki qaala labadaa sheekh waxay idhahdeen xadaana cabdilwaaxid ibn ziyaad waynu soo maray in badan baynu soo maray waana nin iqo xaafido jabal ah qaala wuxuu yidhi xadaana cuثmaan bn xakiim iqaة habt min alcaabidiin iqaad qaala xadaanii camr bn aansari camr bn camir alansaari waa majhuulaal majhuul xaal baa loo badan yahay ninka asagaa weliba magaciisu inuu yahay camr alansaari baaba ruwaadda u badan yihiin in la nisbeeyo aabihii la sheego le camr bn caamir rag yar baa la yimid oo weliba le cillaa ku jirta qaala wuxuu yidhi sheekhaasi xadaatnii waxaa ii warrantay ummu sulaymin ummu sulaym baa ii warrantay ii sheegtay qaala waxayna tihi ummu sulaym kuntu cinda anabiyi yowma nabiga agtiisan maalin joogay salawatullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi yaa umma sulaym yaa umma sulaym ummu sulaymay maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yani laba waalid muslimayni waa tadniya wey yamuutu u dhimanayo lahumaa ayagu u dhimanayo alaaatu awlaadin saddex carruur ah laba waalid oy ka sakiirayso saddex carruura ma jirto lamana helo adduunka ilaa haddii lifadee dhacdo arrinta ayada waba dhacaysaa adhalahum allahu rabbi wuxuu gelinaya aljannata jannu gelinaya jannay ku gelhayaan awlaadda ayaga bifadli raxmatihi ilaahay naxariista eh, dheeraadka darteed iyaahum ay ugu naxariistay ma yagaan iskaheli jannada maya ma yagaan shaqaysta maya ilaahay baa subxaana wa tacaala ku kabahaya maadaama musiiba ku timid waa naxariis iyo fadli iyo deeq min allahi awey bifadli raxmatii naxariistiisa dheeraadka sababkeed buuley rabbi subxaana wa tacaala ay u naxariistay buu jannada ku gelinaya qultu waxaan idhi nabi maxamedow wasnaani ka war saddex baad bal laba iseen dhahnaa qaala wuxuu uhi wasnaani labana waa la yani xadiidkaa sanadkiisu cilla ku jirto ah camr bni caamir alansaari yaa cilla kaga jirta laakiin xadiidku waa saxiix xadiid ahaan matni ahaan waa saxiix bishawaahidihi waynu soo marray in badan qaybo ka mida xadaana caliy ibni cabdillahi almadini qaala xadaثna muctamir ibn sulayman ibn طarkhan الtaymi muctamira qaala wuxuu yihi qara'tu waxaan ku dul akhriyey qiraa'a cala sheikh baa la yidhahdaa cala alfudayl ibni maysara iqatu laa ba'sa bih can abi xariizin abi xariiz magaciisa waa loo yaqaana cabdullah bn xusein cabdullah bn xusein baa la yihahdaa qaadi sajistan mukhtalafun fiihi miman yuctabaru xadiiث wayuktab وأkhرaجa lh الbخhاaرiي في الصحيiح أma xasan ibn abi xasan marba xasan fi hada abqa abdlah xasan albasri isku marba fii dabaqati taabiciin ninka saxaabiga ag fadhiya ama kibaaru taabiciin daba fadhiya marba haddaad xasan maqasho hoosta ka xariir siaadaba asdhibanba haddii kale waa la caddayn waa loo abtirin xasan ibn xasan ibnu fulan baa la odhan haddii loo abtirin waayo oo fii kutub alxadiid xasan lagu yihahdo fii hada abqa xasan albasri iska dheh xasan ibn abi xasan albasri abu saciid ana alxasan yaa xadaahu abi xariis u warramay biwaasid meesha loo yaqaano meesha waasiga la yadha annagoo joogna iyo igu haray meesha hadalka laguguu sheegay wey hebel baa ii sheegay annagoo meeshaa joogna saacaduna intaa tahay hawlaha noocaasad hadalka raaciso waxaa laga qaadanaya warka inaad qabatay dhabsiis ood od ood amaama iyo amayse ahayd ormay hebel baa ii sheegay maalin jimcay ahayd saaa masaajidka uga soo darro warkaa ugu taabtay taariikhdu intaasay ahayd hebel baa nala taagnaa ninkaa waa cadcad yahay moogtahay markaas ila marka walba waa cadyahay muwasid muxuu kuu sheegay waasid kuugu sheegay xasan abi xariisow ana sacsacata bna mucaawiya ninka loo yaqaana sacsaca ibna mucaawiya camu alaxnaf ibna qays yaa xadaثa u sheegay anahu laqiya abaa sacsac ibna mucaawiya buu leeyahay xadaثahu wuxuu sheegay anahu asagu laqiya inuu la kulmay abaa darin sacsaca ibna mucaawiya ayaa wuxuu la kulmay abaa dar saxaabigaa kaleu la kulmay mutawaxishan asagoo jeeda qaarsan kirbatan sibraan isagoo sibraankiiska wata baashii lagu dhaansanayey biyaha wey sibraanka malama lagu qaataa caanaha lagu shubtaa subagaa lagu shubtaa ayib biyaha mar lagu qaataa idan sibraar biyu iska wataa hawltaa lamaha gacanyare iyo shaqaala mid lagu darsan ma isagoo dhaansanay abudar zaahid buu ah qaala wuxuu maa laka min alwaladi ya abaa su-aal weydiiye wuxuu yihi maa laka maxaa kuu sugnaaday min caruurta xaggooda yaa abaadar abaadarow maxaad caruur leedahay buui awlaad maxaa kuu jooga qaala wuxuu yidhi alaa uxadiuka intaasay i joogtiyo kuwanaa joogay hawlaha laga ogelinba fadli kale ku taabanayo jaalis laga faa'istaa mogtahay ruux mar baa su'aal mogta ruux guud in loo sheego rabaa marba haddaad ruux inuu war doonhayo alaab daawa lagu taabtaa inuu wuxuu ku weydiiyey bas u sheegto qasab maaha wax ka qiimo badan oo ka fiicanoo asagu u baahay badan yahay dad ogtahay ku taabo ayib wuxuu idhaha laa uxadiuka maa ku warram warmaan ku siiyo warisiiya warkii dhiib qultu waxaan ihi balaa ha alla magaya ii sheeg waxaad warka wanaagsan qaala wuxuu ihi saxaabiga abaadar ah samictu rasuul allahi yaquul rasuulki ilaahay baan maqlo leh maa min muslimin muslim ma jiro yamuutu lahu ay u dhimanayaan u sagiirayaan alaaatun min alwaladi saddex caruur ah lam yabluquu aan gaarin alxinta baaluq aan gaarin aan qaan gaarin aan biyo dooninin ilaa hadday u sagiiraan adkhalahu allahu ilaahay baa geliya asaga aljannata janna ku gala ruuxa asaga ah bifadli raxmatihi naxariistiisa dheeraadka sababkeed bayna ku galahayaan iyaahum ay u naxariistay dadka waalidiinta ah musiibe maadaama ay ku timid naxariis min allaahi bay jannada lagu siinaya maadaama dhibka ay ku yimid xaggana ay sabreen wamaa min rajulin nin ma jiro actaqa xoreeya musliman ruux muslima ruux muslima hadduu addoon muslima xoreeyo oo sii daayo oo xoolo ku bixiyo ama mid gacantiisa ku jiro dar ilahay u fasaxo muxuu helhayaa ilaa hadday jirto jacala allahu rabbi wuxuu yeelhayaa kulla cudwin xubin kasta oo minhu min almuslim almuctiq yani muslimkuu xoreeye xaggiisa ah fikaakahu furashadiisa furdaanintiisu u noqonayaa likuli cudwin minhu kahore waxaad u celisaa addoonka kulla cudwin xubin kastoo minhu min alcabdi ka midow xubin kastoo addoonka aad xorayso uu lahaa maxaa naanta lagaga furan fikaakahu furdaan bixiishiisuu noqonayaa ama xayd furashadiisu noqonayaa likulli cudwin xubin kastoo minhu min asayid wejigaadii wejigaad xorayso oo ninkii bani aadamka muslimkaa wejigaa naar lagaga xoraynaya gacantaadii gacantiisaa lagaga xoraynaya tiisa lugtiisa lugtaa lagu xoraynaya waa dhammaatay ruux bini aadama ayaad ka xoraysay addoonnimo iyo gacan binaadi inuu galo idan ilaahaybaa aduguna bilmunaasaba naarta kaa xoraynaya xorayn xorayn bay leedahay xorayn fi dunya waxay leedahay xorayn fi warka intaas wey idan meesha waxaa laga qaban karaa bilistinbaad dar inuu leeyahay hadda caruur joogta ma jiraan laakiin caruur badan baa ii sakiirta munaasabo wey mogtahay munaasabo wey inuu hawshaa taabsiinaya laga yaabaa waana macquul maxaa yeele abudar waa la ogyahay caruur badan baa ka dhimatay yar fara badan baa ka dhimatay xadaثna cabdالlahi bn abi اlaswad ثiqة xaafid mutqin qaala xadaثna zakariya ibn yaxya ibn cumaara awogii baa loo tiraya zakariya ibn cumara laska yidhahda laakiin zakariya ibnu yaxya ibn cumara loo yaqaana ayb alansaari waa saduuq yukhطi qaala wuxuu uhi xadaثna cabdاlcaزيz bn shayb alacmى ثiqaة habt can anas bni maliki alansaari can اnabiyi qaala sal slam man maata lahu ninkay u geeriyoodaan u sagiiraan alaaatun saddex caruur ah lam yablugu aan gaadhin alxinfa baaluq iyo biyodoolin iyo qaangaadh adhalahu اllahu rabbi wuxuu geliyaa asaga iyo wa iyahum ayagiiba ila waa caruur sagiire ayagii iyo asagiiba janna iskuu taagayaan bale bifadli raxmatii ilahay naxariista dheeraadka waxay ku galaan aljannata jannata adhalahu اllahu wa iyahum aljannata wey in baynu soo maray bifadli raxmati ugu dambaysa man maata lahu siqun aw suqun man maata ninkuu u geeriyooda lahu asaga siqun dhicis ama suqun dhicis waa isku mid ayib yani siqa disinka loo soomaliya dil lagodo isku mid wey siq iyo suq ilmuhu hadduu shin ku dhashana mutim baa layihahdaa luqada carbeed waa mutim hadduu asagoo shinkiisa dhammaana soo dhacana ama dilmana waxaa layihahdaa siqt ama suq ayib xadaثna isxaaq ibn ibrahim albakاء alfaradisi ثiqة xaafid قال وxu xadثna صدقة بن khالد ثقة ثبت قال xadثnي يزيد بن أبي مريم يزيد بن أبي مريم ويقال له يزيد بن ثابت إmاaم جاaمع دمشق عن أمhi hooyadii wax ka warinaya hooyadii wax ka warinaya عن سهل بن xandلية سهل بن xandلية صxaaبي jليل awooye ayb صxaabiga aabihii loo yaqaan abu camr ay u bixiyeen carabta abu camir araahib nabiguna u bixiyey abu camir alfaasiq ee munaafiqiinta u weynaa wey waagi dambaa markuu adkiisan waay madiine culayskeedii muslimiinta iyo mujaahidiintii cararay ayib eemeel ku baxay ama saxaabiga isagu raggii shuhadaa uxud ee la dhaqay baa weliba ay malaa'igtu dhaqday ayib wa kaana wuxua saxaabigaa sahal ah laa yuulad lahu midaan loo dhalin yani wax awlaada kama tegin looma dhalin wuxuu dumar guursaday waxba maysa dhalin faqaala wuxuu ohan jiray saxaabigaa sahala ah, lian yuulada in la dhalo li aniga fi lislaami islaamka gudihiisa anoo muslima inuu ii dhasho waladu ilma la dhalo sibtun oo dhicisa oo fa axtasibow rabbi aan u sabroon oon ajri ku raadsado ayaa axabu ilaya laga jecely oon aad uga jeclahay min an yakuuna liya dunya jamiican wamaa fiiha adduunyadoo dhan in lay siiyo ilmo yar oo dhicisa intuu dhintanaan xoogi karna xoo xadana aan u sabro ajri ilaah ka doona intaasa adduunka dhan ka jeclaan lahaad mgta meelaha ajir ku jira haduu la socdo laftirkeeda waa muhiim wey wuxuu kaloo laga qabanayaa awlaaddu inay aad u qiimo badan tahay maadaama saxaabigu xataa uu tamaninayo ilmo dhicisa hadda waxaa ka daran weeye kuweena shantu ku dhasho asagoo labaatan jira ama shan jira ama afar jira ama asagoo kuu khidlay biyaha kuusoo dhaabiyo kolka shaha kuu keenayo ku garab orday kaa dhintay baa ka daran yaa ka muquna kul ka yarka marka dhicisa gilmo waa laga samreybay kii aad nacfigiisa aragtay saalaha kula tukaday aabuu ku yidhi ee dana geeriyooday kaasaaba kana markuluba kaalin ku suganna kabasi daran wey ida marka wanaagga ay awlaadu leedahay buu saxaabigu tilmaamaya lan <clears throat> yuulada laga dhala fi lislaami islaamka ilma dhasho waladu ilme siqtun oo dhicis ah oo faahfu sida aan ajir ku weydiisto ayaa axabu ilaya laga jeceliyo oga kale xil badanaya buuri min an yakuuna inuu i ahaado lii aniga addunyaa addunyo jamiican dhammaanteedba gabay ahaanteedba iyo wamaafe wax dhex yaalle nicma ama barwaaqo ama baraka haddayba jirtaba wa kaana ibnu xandaliya ibn xandaliyo sahal ah saxaabigaas wuxuu ahaa minman baayaca taxta shajara asxaabi baycati ridwaan minman kufira lahum dunuubahum buu ku jiraa ayb nimankii la ogaa ayagoo nool inay janno galan yihiin baa kulligoodba inay khaatama khaer ku dhimanayaan kulli ala janno yihiin kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen asxaab alxudaybiya dhammaantood kun iyo afar boqol mise kun iyo shan boqol bay ahayen kun lix boqol ahlu janna ay kulligood ahaayeen hal nin naarkay geli maayo ayb wa la ogyahay wey waaba la sheegayba wakadalika ahlu badr cashara bimashruubati rabbi ma aha waa kumaankum inta nebi maxamed maalintu ka hadla uu fayl geliya toban ahaa hamar hal maalintii hebel fi wa fulan fi abubakr fi cumar fi ljanna cudmaan fi ljanna ragga maalin safnaba ka maray baa toban aha xiriirka isku xigay laakiin dadka goosgooskayoo nabiga isu gooni u sheegay tif bay ahaayeen dumar badanna ay ku jira toddobaatan ka badan ragguna kumaanku bay dhaafayeen raggaasuu ka mid ahaa min baayaca taxta shajara sheekh wuxuu waa dacif isnaad lakin si raajixa ma aha waa xasan aarku aarku xasan wey maxaa yeelay sheekhu wuxuu aad ugu cileeyey yaziid ibn abi maryam wa ummah yaziid ibn maryam wa ummuhu majhuulaan buri sheekhu laakiin yaziid ibn maryam majhuul ma aha waa nin fiqoo la yaqaano xaafid ah wey iqa wey ayib yaziid ibn maryam abu cabdillaahi dimashqi imaam aljaamic baa loo yaqaanaa laa ba'sa bi alxaafid bn xajar baa ohanaya fi taqriib bukhaari fi saxiix wuxuu ka wariyaa wawafaqahu aydan wuxuuna yidhi huwa iqatun shaamiyun abu zurcat araasi wuxuu le laa ba'sa bihi alcijdi fi kitab wxu le shaamiyun iqa axmed xambal wuxuu leeya iqa waxaa kaloo tawsiiqay abu xaatim ibn xibaan ijmaciin inta waa tawqiiqiyeen ayib idan marka sheekhu ma aqaano inuu nin kale ku khaldaan laga yaabaa yaziid ibn maryam waa nin iqo la yaqaano macruufa cilada xadiidka marka waxaa ku haray hooyadii hooyadii oo ah can ummihi idan hooyadii waa taabiciya jaliila wey taabiciya jaliila min kibaari taabiciin wey haweenka waxwariyo dhanna fii kutubi rijaal haweeney been lagu yaqaano walaa mutahima ma jirto haweenka waxwariye la yaqaano kutubu rijaal ku jiroo dhan hal haweeney maturuka ah ama kadaabaa lama sheegin toogu badan baa lagu xoogo lama yaqaano ama waa ama waa saduuqiin wey meesha ragga waa ku soo mareen dumarku maadaama marka dabaqatu taabiciina kibaar ku jirto xagganna dumar tahay wiilkeedana ka oranhayo gabad la yaqaano wanaagsan qiimo badan weysaa darteed aarku banaanku yaalla wabitaali hawaahid ba xadiiku leeyahay hawaahid buu leeya waxaa ka mid a ah, shawaahid uu ku sheegay tarjamada sahal ibnxandaliya uu ku sheegay xaafid almasjid fi tahdiil kamaal xaafid almasjid fi tahdiilka markuu u tarjamaysanayo sahal u tarjamaysanayo shawaahid buu keenaya ha lagu laabto wa fi lbaabi axaadiisu marfuuca oo mawquufa وبالجملة أثرك هو حسن أم هو صحيح حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية من هو أبو معاوية في هذا الطبق هذا مقشوم عني لين بدن ومحمد بن خازم الضرير محمد بن خازم الضرير بلو يقنا أبو معاوية وهو عانكو هي أثبت الناس في أعمش وي أثبت الناس في أعمش ayib haddaad orayta abumacaali fi kutub rijaal haaliban wuxuu daba taagan yahay sheekhiisa ah acmash baa ka horey marar kale dad kale waa ka wari lakin ninkaasu caan ku yahay nin waayo la qiimo badanoo xaafida iqa xaggan imalaadu ahaa ayib ninkii eh, haruun rashiid uu u gaadhay wey adeerkii asaga daraaddii maalin ba xadiid wariye abu mucaawiya adariir xadaana abu saalix buu xadaana alacmash can abi saalix can abi hurayra can rasuuli sal ly slam ixtaja aadamu muusa faxaja aadam muusa xadii buu yeelinhay oday duub weyn oo wasiiran ahaa sargaal iska dhigahay oo si far dheeraatay noqday oo reer boqor ahaaba wuxuu idhi gacaankeedu wadaajio indha halaa ee xadaana hebelebel ku haya war nabi aadam iyo muuse xaggee isku arkeen bu aadam soo laga soo farcame ma aha muusena soo nabigu loo dhaway sabal hadda aha ma aha ade xaggee isku arkeen wadiga aadam waxaa dooday muuse kadibna garta waxaa halay aabuna aadam baa hela gartay nig haari rashiid baa fadhiya boqorka muslimiinta baa fadhiya waa adeerkii runa laxmi awe abii la dhashay ninkasaa odhanay haarun ah, ah waa xanaaqay boqorradii hore moogta si kasta u kharidan yahay xataa niman marka diinta wax laga sheega ama diinta in yar lagu leexdo dagaalamay ahay waxalaaga ayb mararkoo kale hadday doonaan khamraha iska cabbaan ha tuntaan laakiin gaal marka la sheegayo marka diin loo soo dhaqaaqo iyo warkooda waa cadda ragla leexda ma ahayn wuxuu i wariikan seefta iyo xadiikan taabuur iyo garoonshiidkii dhiigga loo dhig lahaa maqaar weyn saan weyn oo l nidci calaya binidci wa sayf buuri seeftii keena bu iyo seeftii dhiiggiisa wix loo dhig lahaa ma nebi maxamed xadiidkiisoo la sheegay hadda nagma keentay bu markaatay war nebi maxamed bal xadana alacmash can abi saalixin can abi hurayrata can rasuulilah baa lagu yidhi war nebi maxamed hadlayo seesaa lagu soo celisay halkaas waxay ka caddafa zindiiq baa tahay qalbigaad gaal ka tahay korna baad iga tahay hala gowracba halkaa la geli saraakiishii iyo duqaydii iyo reer bani haashim qorayshoo dhan baa isku timid garkaa laqdo madaxweynihii iska daa wuu khaldamay horartay ahayd xogo waasa ka timay ninka maanta ku dhiiraya hadal le inuu warba ka keeno goormaa loo baxsanhaya hala gowraca war ma laha waa adeerkii usbuuc dhan baa laga celcelinhaya horta xabsigaa la geeyey murna waa la xihay ti jeebeeyey baa lagu tuuray xabsi lagu tuuray doqorta kadib wuxuu waxaan hadlaynaa usbuuc kadib usbuuc kadib buuri toddoba inuu dhaartan mooye hadalkaas wuxuu aaminsan yahay ama qalbigiisa ku jira inuusan horta ku dhaarta buur aaniyan inay zanaadiqo iyo munaafiqiin iyo kuwa diinta dabar gooye ee nagu dhex dhuumanayo warka aysan u soo dhiibin oon laga dhexadlaynin oo kool bagsuunahan ha ku dhaarta buuri intaa marku ku dhaartan cafinaya markaas ka hadlaynaa duqdhaar dhaarood bu maray boqol dhaarood ah, ninkaas wey saasuu ku sidaay waa qisa haabitoo fogan wey marka nin culus baa haarun rashiid raggii cilmiga bari jiray bu ahaa nin khayr badan ba abu mucaawiya marka caawina garan weydaan shariifka raggiisa ay garan waayaan waa hawl taalla weeye abu mucaawiya qaala xadaثana acmash sulaymaan ibn mihraan can ibraahiim ibn yaziid ataymi can alxaari ibrahim yaziid الtaymi hadii la warkiiba daa waa jaawaz alqandara miman qafiza alqandara wey can alxaariث ibn suwayd min cilyati asxaabi mascuud yani ardada khaaska weliba baxsan ee la yaqaana caanka ee ibn mascuud diinta ka bartay buu ahaa nin adag qiimo badan ninkan xaari ibn suwayd can cabdilaahi marka waa cabdillahi bn mascuud wey saxaabadana haddii cabdilaahi la ilaaqo ibn mascuud wey sidiisuba fii kutub rijaal markaad marayso haddii can cabdilaahi ay kaga harhaan oon ibni cumar walaa ibni zubayr walaa ibni cabaas aan la raacinin waxaa weye walaa ibna camr la raacinin waa ibn mascuud wey isagaa magaca xoog ku haysta rag kale waa ka yareeryihiin qaala wuxuu uhi qaala rasul sal slam ayukum kineba maalu waaritii kii dhaxal maalkiisu axabu laga jecel yahay ilayhi xaggiisa min maalihi war nimayo in laisweydiiye ma ninkeebaa maalka asaga ruuxa dhaxlaya maalkiisa iyo adiga maalkaadu kaa jecsaaduba maalka shaksiyan adu leedahay iyo ruuxa kaa dambeeya maalku qaadan doona asagu ku danqabsan doona kee jeceshaasado nin kasta caqliga banaadamka saliimkaa ah, or waxayga la kici wax kasta waxayga maalkayga noolashayda naftayda nin odhan haya maalka ninka iga dambeeyaan jeclahay ma soconayso ma jirto waa jecesha dad kaa dambeeya qaraabada ama warasada inay wax yeeshaan oy noolaadaan waa jecesha laakiin waxaad ka jeceshaha ayaga taada allaahuma nafsi baad taagan tahay ayugan maalu waariihi kii dhaxay lahaa maalkiisa axabu laga kalgacayl badanya ilahi asaga xaggiisa min maali maalkiisa qaaluu waxay dhh ya rasul nabi maxamadow maa mina nagamid ma aha axadu nafar ilaa hadduu jiro ruuxba bini aadama maaluu maalkiisa axabu ilayhi maalkiisu jeclaya ru kastaba ru kasta maalkiisu danaynaya min maali waarii kii dhaxala maalkiisa maalkiisu ka jeclaya ruux haddaba marka waa tasiil horta isla ogaana horta wadnimayo ma aniga umbaa mise waa dadka kale mise idinku waa ka duwantihiin mise basharoo dhan waa isku caqliyo oo asaga wixiisu jecel yahay ayb faqaala rasul adaad intaa qirteen ogaateen iclamu ogaada muslimiinay annahu laysa minkum axadu ila maalu waarisii axabu ilay min maalih haddaynu saa tahay ood qirteen laakiin dhaqanka muslimiinta iyo camalkiinu waa khilaafsan yahay qaacidaad qarirteen arrintaa qarirteen qaacida ah nin kasta inuu jecel yahay wixiisa waxa kalena usan danba kala hay waa waraad sheegteen laakiin dhaqan ahaan marka ladin dabraac fiiriyo waxaad jeceshihiin ka dambeeya maalkiiskiinna waad iclam ogaada anahu waran shaniya laysa ma ahnin minkum eh, eh, idinka axad ruux ilaa maali waaritihi kii dhexaylaa maalkiisa axabu ilayhi laga jecel u ka jecel yahay min maali maalkis nabi maxamed seen uga jecellahay nafahansii maaluka maalkaada muslimow maa qadamta waxaad baxsatay weysaada barta saxabad waxay u qaateen inay xagga adduunyada nabi muxamed sal slam maalku waxaa weeye maalkaadu waxaad aakhara geysatay kayadka aakhire akoonnada aakhiro waxaad dhigatay baa maalkaada ah wixii aad ka tagtee la dhaxayna waa maal ruuxigu dhaxay laha wey haddii carruurtu hadhow malaayiin qaybsadaan oo islaamka sirsiminkeedii rubceeda ay ku dhufato derbiga meel qaadin la waayo oo aabbaha uu kaca malaayiin adiguna aadaba akoonka uusan hal milyana ku oolin aakharo maxaad la tagtay hadhow hadda kaa aad ku rafaahaysa ilmaha aabbow koobiyo ushka kaa yeli maayo marka xisaabta socoto bal wuxuu isku dayay inuu kaa cararo ama uu helo maala dhagalasto oog jug aad ka oo uu ku absado wax ka goosto faidaa nufika fi sur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun gsa soconaysa kadib marka la badbaado imtixaanka lagu baaso ee janno la tagaa la raadsanaya qaraaba qaraaba markaas imanaysa laakiin inta xisaabta kulushahay waa lakala bixi ayb waa la kala bixi nabi wuxuu yihi maaluka maalkaada waxaa weeye maa qadamta waxaad hormarisay wa maalu waarisika kii ku dhexaylaa maalkiisuna waxaa weeye maa akharta waxaad ka soo tagtay dib maris waxaad adduun kusoo dhaabtay waa maalka ku dhaxaylaha waxaad aakhare geysatay la baxday masaakiinta qaraabada mujaahidiinta agoonta ee ahlu khayrka masaajidda aad ku bixisay eed ilaahay u hormarsatay deymisay kaasaad aakharo baxsanaysa idan marka muslimiin iska jira qaala wuxuu ii bukhaari qaala rasul lah sal slam idan sanadkiibu goy maxaa yeelay axaadiisu dhammaanteed fi saxiix bay ku sugan tahay bihada sanad bayna ku timaaddaa maa tacuduuna maxaa ku tirisaan alruquuba fiikum idan sanadka hadda uu soo sheegay bu xadiid ku yimid sanadka haddao kaleba ku yimid idan markuu xadfaya maadaama sanadka uu ku yimid waxba la soo celcelinma hadda kor dhowr kor buu soo samay bukhaari wayna soo maraan ad garanaysaan mooyeen maa tacuduuna muslimiina maxaad ku tirisaan fiikum dhexdiinna alraquuba raquubkee tiraadaan raquubka waxa ruuxaan ilmaha u noolaanin yani wuu dhalaa laakiin ilmuhu ka sakiiraan ka diran ilmuhu diran way laqbadaan markay soo kacaanba laba sano uu la dhimanaya ilmaha oon ruuxu dhunaani baa raquub la yihahdaa ayib alraquub maxay u taqaanaa muslimiinay atadruuna maa ilmuflis oo kale weeye idan ruquub marka la yaa loo yaqaanaa curfiga iyo dhaqankeenna waxaa weeye waa ruuxa ilmo uusan u noolaanin ayib qaaluu waxay dhaheen alraquub waxaa weye nabi maxamedow agtaamada alladii ruuxa laa yuuladu lahu aan loo dhalin bimacnaa laa yaciishu lahu walad an waxaa riwaayad kala caddeeyey laa yaciishu lahu walad qaala huwa laa nabigu saa ma aha midda dhabta ah walaakin iraquub waxaa weeye alladii ruuxa lam yuqadim aan hormarinin min waladi awlaadiisa shay-an ruuxa carruurtiisa o dhan u wada jooganba raquub ah ee waxba u sakhiirinba ruuxaan waxba u sakhiirin ee intuu dhalayba u xayaayigoyihiin u dhooban yihiin baa raquuba kaasa haleelahay meel xun taagay waxaa ka qiimo badan wey ka loo sahiiray oo aakharo ay carruurta kaa soo rordaanay koobka biyaha kugu soo dhaweeyaan jannada marka la tago wa qaala rasul sal l slam uui maa tacuduuna maxaa ku tirisaan fiikum dhexdiinna asurca lama lagda wey ninkaan lagdina siiisuba dhinaciisaan uma dhigin wey fucala haddaad maqato mubaalaa way sidooduba fucala ku timaaddaa asurca ninkaan lalagdin ee lamalagdaha waa kuma inuu ruuxu dhulka dhigama weligiiba dhinaciisai ganacisa dhul aan la tabsinin qaaluu waxay dheen huwa aladii waa midka laa tasrac waa aysan lagdin alrijaalu rag haddii la ninkaan la sabaaxataynin aan la sinsaarayn dhulkaan la dhigin weliga soo taagana lakadka faqaala wuxuu la sidaa ma aha dhabtu taa ma aha ninkaan lalagdin waa maxay waa ninkii shaydaan lagdin inuu nin raga kulagdi waa dhibba ma laha waa bini aadam laakiin lama lagduhu waa ninka shayaan lagdi waayo oo xaggee walaakiin surca lama lagdu weeye alladii midka yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi marka cadho timaado markay cadho timaado ninkiisa xanuunhaya indhaha ka kicinaynn aburinaynen waalaynn aandhahayn isfiritan qabaa iyo alaabban qabaa aan la kacayne kaas wey marka bananka ma kugu kacdo magudoo dadka baabay dhisusan qabaa qaraaba baadiyo dadka erka dhego dhisuusta abaa dhiikar bu abaa barashar bu abaa ruuxa ishanteen barasharna kicinaas dhibin isbiidkanaas ku kicin ruuxa wey oo ummadda aan rag dhinku geysanin ruuxu bani aadam waa hanaaqi kara oo xadu shaydaan minka nebi maxamed baa laga siibay way nagu wada jirtaa laakiin waxaa la doon xanaaq waa imanaya inaad xoogo isxakamayso isceliso aad hebelow maanta haddaad hebel ninka noqon lahayd wuxu kugu dhaco la ogaan lahaa iskaga tag ha nagnagleeyo iska gabo isxaji faiiso tuko iskaga tag meesha haydaanka iska naar ninkaasaa ninka lamalagdaha ninka shaydaan samariyey ninkaas marageeda laakiin ninka iska frowe murakukuuskeeda ama tabta yaqaanida tababare lalagoyna kaama aha suraca ee markasta la tootaana biibaya sidii gubanhay sidii maxaan ku dhahay baasinki laba rabakaas baabu xusni milka maamul wanaagga ayuu baab yahay almilka waa maxay waa dhaqan wanaagga ruuxa yani agoontiisa iyo shaqaalihiisa iyo addoomihiisaba yani si fiican u maamula ninkaasa le xasnu milka xadaثna xafs bn cmar ibn skbir alasdi iqة mutqin xaafid min shuyuukh الbخarي والنasائي وأbi dawud qala xadaثna cmar ibn اlfض iqة xaafid qala xadaثna نucaym bn يزيid majhuul lam yarwi canhu غayr cmar bn fضل وlam yarwi huwa ila can cali bn abi طaalib waa majhuul ninka asaga xadaثna caliي bn abi طaalib salawat الlah وaسلام عalيh baa ii qoran salawat الlah وaسلام alيh baan ii qoran laakiin waxaan u malayn bacdu shiica geliya warka meesha ila nusakh bukhari waa laska qoran jira moogtahay bacdu shiica geliye xadaثna salawaat ullahi wasalaamu calayhi meesha in la geliyaaye khalad weeye waxay khalad ku tahay saxaabo dheh la wada geliye samictu aba hurayrata radi allahu canhu aa dhihine salawaat ullahi wasalam aleh dhawaa yahay cumar salawaat ullahi wasalaamu calayh abu bakr salawaat ullahi wasalaamu calayh ibn mascuud aysan ka ahayn radia allah wada taagno saxaabada ayb marka howlo shiica wey ana nabiy sal lay salam lama saqula nabi markuu cuslaaday u geeriyoonaya warfaadahayey qaala wuxuu hi yaa caliy caliyow keen ikeen biabain aba ikeen abaquna waa qinaacaas saxiifad weyn wey oo waraaq wey diiwaan ii keen aan ku qoro aktub aan qoro fiihi fi abaq maa aan ku qoro laa tadillu ayn dhumaynin ummatu ummadiisa ka dhumayn ii keen buuri waraaq weyn oo masaf ku wada ama abaq ku wada ii keen yani buug weyn ii keen buuri waraaqa marka waa laga samaysan jiray idiinta iyo maqaaraha iyo lafaha iyo cawda baashan tuyarta iyo bahalla hadda haysataan ee buugaagtaa ma jirin wax danta ku qoran iyo qalinkan iyo ma jirin ninkan wax qoranhaya waa inuu tawaadi iyo inqaasimtu samaysto qalinka dhibka la gashanayo garanaysaan kii wax ku qorta oo markuu maaliga ama farihiisa dhiidka ay taabtaan waa ka hallaabaya yani nacqeed haysataan sheekh cidna ma haysanin kitaabka adduunka maanta lagu daabacaa subax kugu soo gaari ayib qalin qori baad haysataa mid bigaad eh, haysataa mid saa'il oo qoyan baad haysataa mid gududan mid madow mid cagaaran mid cas mid waaweyn oo tirada waa waxbaa lagu calaamadayn waxaa doontaad heli laakiin al argeeda ama falliiqo intii la qoro adaqada gashan oo intuu fiisho weliba baabi'i oo hadduu isbuuc yahay laisku dhegi waraaqi isku dhegi isqabanhayo ad kala fujin ibir abar baa cuni mushkilo sheekh marka nacmadaasatan ma jiro wuxuu almihin waraaq dabaqa weyn ii keen ku qore waxayna ummadayda hadday ku dhagaansa dhumayn aktub aan qore fiihi fi اtabaqi maa shay laa tadillu aysan ka dhumin ummatu ummad canhu yaawe ka dhumin wey fakhashiitu waxaan ka baqay cali haddaan ahay an yasbiqanii nabigu inuu idhaafo iga hormaro oo geeriy iga horgo'o wey an yasbiqanii inuu iga horgo'o intaan ku maqanay waraaqa nabime waa yahay intaan kaco oo waraaqa doona iyo inqaas intaan ku maqnay in nabigu geeriyo dadaarankii dhaafaan ka baqay fakhashiitu waxaan ka baqay an yasbiqanii nabigu inuu iga horgeeriyoodo riwaayo cinda axmed ba waxay leedahay fakhashiitu أن يفوتني فخشيت أن يفوتني فقلت إني أحفظ وأعي ayb faqultu waxaa nabi maxamedow inii anigu la axfadu waxaan ka xifdi badnahay min diraacay axiifa waraaqda iyo bugga labadiisi daraf baana ka xifdi badan diraacay yani arafay diraacay labada araf ila waraaqdu laba bug bay leeda tano kale ama bilowga bilowda dhammaad ku wada saxaabiga ama bogan iyo bogan labada daraf ama labada dacalood ama labada firood ee waraaqa wax ku qoraysaay nabigo anaa ka xifdi badan iisi daawin wuxuu ka baqaya saxaabiga hadduu kaco inuu nabigu geeriyoodo go'o dardaaranka u dhaafo inii anugu la axfadu waan ka xifdi badnahay nin garaacayo saxiifa ayib saxiifa waa maxay waa tafsiir liabaq atabaq wاsaxiifa bimacna waaxid waa lafdaani limusaman waaxid wey wa kaana ra'suhu nabi maxamed madaxiisu markaa wuxuu saaraa buu cali bayna diraacihi yani diraaci caliy wa cadiday dhudhunkayga iyo cuudii u dhexeeyey cididan oo murqan kuusan ah ee dhudhunkayga u dhexeey saasaan u hayo wuxuu nabigu dardaarmahayy buu bisalaati salaad u dardaarmay cali muxuu dardaarmay dardaaranka asaga ah bisalaa bula nabi maxamed war ogaada yani ixfadu kala dadaala wa awsuu khayran bima malakat aymaanukum gacantiinna waxay hanatayo addoommo ah ama xoolihii duuye ah wa qaala kaalika saasuuna nabigu ahaa buuri xataa faada nafsa intaasu ku celcelnay wax kale ma sheegin ani waxba ima dardaarmin reer quraysh waxba ima dardaarmin walaa hayrii intaasu nabigu ku salaadda iyo zakada iyo eh, eh, eh, addoommada intaasu ka hadlahayay wa qaala kadalika sidaa oo kalunbu nabigu lahaa xataa faadad ilaa ay baxday nafsuhu ruuxiisa ay baxday amarahu muxuu kaloo amray ale amray iyo keyrkiiba bishahaadata an laa ilaha ila allah wa ana muxamada cabduhu rasuuluh intaa in la qiro oo ummadda loo sheega la gaarsiiyo ilaahay aan alla ka aynusan jirin nabi maxamedna addoonka ilahay rasuulka siiya man shahida ninka kara bihimaa labadaa kelima u dambaysa nabi maxamed bilcubuudiya wاlrisaala wاlnubuwa iyo weliba caama iyo shahaadai tawxiid biاllah intaa ninka ku dhintaaye xaruma cala anaar naarta laga xarimaya xaruma asaga ka xaram noqon ruuxu cala anaar ayib waxay leeyihiin culamada qaarkood ruuxu markuu dhimanayo labadaa kelimaad ku dhinto tawxiidka oo ku dhinto jamiica dunuubi waa la dhaafaya alkabaa'ir wasagha'ir macan culama halkaa maraysa waxaana aad madhabka u taageeray oo u difaacay u olceleeyey ninka loo yaqaano shawkani sharxa uu ku leeyahay tuxfatu daakiriin kitaabka tuxfatu daakiriin lalahaa alxaafid ibnujazar matligiis u lahaa asaguna sharxay buu ku caddaynaya madhabljumhuur oo dhanna rifi u qaada halkaa laga muraajaceeyo ma diidana le wacdi inuu jiro inuu waciid jiro hawlaha laakiin xaaladda ayadaa ruuxii muslimka ee ku dhintay tawxiidka saxiixa ah. isdhiibay buu leeyahay jamiica dunuba makfuura alkaasuu maraya culama waxay le ma ahee aakhir jannaba geli doonta ahlu baa ta ahlu laakiin isxafuujin badan baa ka horraysa xisaab culus baa ka horraysa alaabta islaamka dhimsada agee la geenaya xuquuqda aytaamta xaggee la geenaya tii dumarka iyo qaraabada xaggee la geenaya ayb salaadi aad ku ciyaarta xaggee la geenaya yani waa lagu xisaabin sheekh marka lagu soo saafigareeye eed soo qumado haddaan rabbi ku cafiyin ee lagu soo dhaqo kadib baa jannada u dambayn doonta waxaa leeya xaruma calanaar meel geeya xaruma ama meesha taalleh naar la geliyey oo la soo qumudiyey iyo xaruma calanaar iskeeni mayso waa nas wacdi wey waa yabo shuruud buu leeya yabo kasta goodi kastana shuruud buu leey bimacna waxaa maxay waxaa naar ka xaraan noqon ninkii tawxiidkaa ku dhintay marka hore nin suuban ahaa ninkii nin suuban ahaa tawxiidkana ku dhintay hada hu laakiin nin gelabgableen ahaa oo marka horeba ciyaal suuq wax la keli waayo qorof iyo kabacad ahaa oo markuu dhimanaya tawxiid ku nafbaxay keliya baa hore jannada ugu boohay markaa ma jiraa baydh yaa la xisaaba haddaan jannada lagu wada boodo marka waa hawl culus wey almuhim culays badan baa ku jira masalada yani baxda dheer bay u bahan tahay laakiin meelaha kitabta lagu laabto ya shawkani tuxfat zakiriin tuxfat zakiriin fi sharx alxasan alxasiin xaafid اljazr uu lahaa ضaciif اlisnaad laakiin macnuhu waa صaxiix shawaahid fara badan iyo wasaa'iف akara min cishriina wasiya baa laga soo guriyaa nabi maxamed intuu rafaadahay geeridiisahay labayo toban maalmood buu nabigu xanuunsanaa oo maalinkiisa dardaaran uu jeedinaya mar cabaas baa la jooga mar cali mar caaisha labayo toban kale oo nabigu xanuunsanya akara min cishriina wasiya laga haya oo qoran oo kulli saxiixa tana intii ka mid tahay waana saxiixa min xayu almatni ama sanadka dacfi baa ku jira nucaym ibnu yaziid majhuul laakina qowlahu sheikhu man shahida bihi ma xaruma cala annaar qad saxa waa saxib nabi marfuucan ibni sheikhu marfuucan buu saxay can mucaad wahayri macaad iyo caaisha keyrkeedi umu salm ibnu sulaim ba ka asaxay xadaana maxamed ibnu saabiq atamiimi iqat min kibaar اlcaashura qaala xadaana israa'iil yacni ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici can alacmash sulaymaan ibni mahraan can abi waa'il abi waa'il ismu esh shaqe ma ah masalmt ibn dinaar ba shaqeyn msran weliba haasatan cabdulahi mascuud daba taagan yahan hasweydininba can cabdillaahi bn mascuudin can الnabi sal slam qaala nabig wuxu uhi ajiibuu yeela addaaciya ninka idin yeedhay ruux haddii allabari iyo weliime iyo zab iyo xuquuqada iyo martisoor lagugu yeedha yeel ayb ajiibu daaciya daaciga hala ajiibo walaa tarudduu ha naqina oo ha celinina baa alhadiyata hadiyada wuxuu walaalka haba yaraada hadiye uu kuu keeno qalina allah ka dhiga iska aado maya ma e aata baryahan wadaadda waxay leeyihiin haddii lagu keeno <laughs> cadar lagu keeno sambuurnaad qabta ka warran bay dheen <laughs> haddii ood qaadan kale sii ma dhibaa jira sambuur iyo xasaasiyad dad qabta dh baalka laga qaadahay sambuur maxaad samayn hadiyada waad la qaadi weliba wixii cadara lagaga radiyaba lagama celin karo nas qaadaa ku yimid waad qaadaan ruux kaloo muslima fiican baad siinaysa ayib walaa taruduu hanaqina la alhadiyata maxaa yee hadiyadu waa sadaqo waa silo waa wanaag waa isu soo jiid ummadda tahaadu taxaabu walaa tadribu lmuslimiin war muslimiinta yaan la garaacin waa arrin muhiimo ah, wey muslimiinta yaan la garaacin baa ruux muslima ayagaaba isku janna tagahaye hadda soomaalida ayagaa isku janna tegaysa <laughs> marka iska wada yaan la garaacin waaba laslayn hayaaba la iska goyn hayaa xadaثna mxamed بن سلام الbikndi شhekh الbخاري قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي صدوق عارف رمي بالتشيع أخرج له الجماعة عن مغيرة بن مقسم الضبي مغيرة haduu فيha طبقة dhacan asaga wey مغيرة kale ma jiro فيha طبقة hadduu dhaco meesha محamed فضيل ama meesha محamed بن سلام الbikndi waa niman kale noqon karaan laakiin marba hadduu noqdo الraaوي can الصحاaبة أو can kiباar التاaبعين huوa المغيرة بن مقسم الضبي الxاaفظ الجليل min kibaar taabiciin can ummi muusa ummi muusa waxay sariya gabadh adoon oo qabi jiray sayidina cali bn aalib baa ymal caliya taabiciya kuufiya iqa ah ummi muusa loo yaqaana can caliyin wadaadkeeda wax ka warinaysa can caliy bn abi aalib salawaat ullahi calayh qaala kaana aakhiru kalaami اnabiy kaana wuxuu ahaa aakhiru kalaami nabiy nabi maxamed kalaamkiisa kii u dembeeyey asalaata sala war salaadda halla ogaado halla ogaado iqra' weeye iyo ummadda lagu baraarujinaya asalaata sala salaada war salaada war salaada wey ittaquu llaha ilaahay ka cabsada oo alla ka baqa fii ma shaygii malakad ay hanatay aymaanuhum gacmihiinna asaxu xadiiin fii wasiyati rasuuli lahi ayib ama asaxu eh, xadiiin fi isagaa u saxiixsan idan salaada iyagoo nabiga in badan buu ka hadlay ah, eh, addoommada gacanta lagu hayo in meel lagu ogaado oo laga dadaalo qaala imaam الbukhaari raximah اllahu tacaala baabu suuءi اlmilka dhaqan xumada ayuu baab yahay yani maamul xumada xoolaha iyo adduunyada iyo dadka muslimiinta gacanta ku hayseed mas-uul ka tahay oo si xun loola dhaqmo ayuu baab yani shareecadu waxay ka tiri yani cagsigii xadiidka baabka hore weye xusn milka yani suء milka xadaثna cabdالlahi bn صالح katib الleyث صaduq صالح qala xadaثnii mucaawiya bn صالح bn xudayr صaduq lahu awhaam qadi اlandalus can cabdiraxmaan bni jubayr iqat xaafid can abihi oo ah jubayr nufayr taabiciyu jaliil can abi darda anahu kaana yaquul lilnaas abu darda wuxuu dadka ku odhan jiray naxnu acrafu bikum min albayaatirati biاdawaab anahu kaana yaquul wuxuu odhan jiray abu darda linaas ummaddu wuxuu ku odhan jiray naxnu annaga haddaanu saxaaba iyo muslimiin yaa acrafu bikum idinka ogaalbadinkaa naqaana min albayaairati xanaane qolyaha xanaaneey bayaaira waa jamcu bayaar waa ninka xoolaha ka shaqeeya timriga ah xanaana xoolaha ee looda daaweeye ariga daaweeye dhaya ee cudurooda yaqaana maxaa la dhihiada somaaliya sheega idinku dakhtarka xoolaha magac weyn magac weyn weyade magac uu leeyahay bayar ay waa magaca u yaqaanaa ninka xoolaha un daaweeye bas ah oo saa u kooban ma jiraan soomaaliya xanaanaynta xoolaha iyo dhakhtarka xoolaha way ballaartay waa tarkiib iyagu erey gaaban wey idan waa fahanteen wuxuu yidhi naxnu annaga aclamu bikum idinka naqaana min albayaatirati qolyaha dhakhtarka xoolaha ama xanaanada xoolaha ka shaqeya xoolaha daaweeya bidawaabi xayawaanka iyo xoolaha annaga idinka naqaana buuri yani saan idiin naqaana buuri waxay ka badan tahay qolyaha dhakhaatiirta xoolahaasay xoolaha cuurka u yaqaanaan yaan cuuru naqaanaabu naxnu acrafu bikum muslimiinay min albayaatira bidawaab aqoonta u leeyihiin dhakhaatiirta xoolaha ee macnaa xoolaha ay u leeyihiin waxaa ka daran buy annaga aqoonta idin leenahay yani wuxuu muqaaranayaa aqoonta qolyaha dhakhaatiirta ay u leeyihiin xoolaha iyo geela iyo looda iyo aqoonta asagoo dadku u leeyahay xadiika waa laga warramay wuuna yaqaanaa curfan nabi maxamed baa uga warramay ilaahay baa ka warramay asagu intaasu soo dhex joogay waa garanaya nin baa hebel waxaa maagantama garan wasau garan buui ma feeraha yararka wax ku qarsan baan garan waaye buui wuu hanjabhaya feeraha yararka wax ku qarsan baan garan waayay bimacnaa waan ku aqaana dhaqankaan ka warqabaa wey ee ruux mogta waxba lagu qiyaasahay seed noo garateen qaal carafnaa waxaanu ogaano naqaana haddaanu saxabannahay khiyaarakum min shiraarikum waxay ka saaraynaa kuwiina wanaagsanaa khiyaarta kuwa sharka badan qad carafna waxaanu ogaana khiyaarakum baanu ogaana kuwa suuban ee wanaagsan jamcu khiyaar weye jamcu khayr weye khiyaar ayib min shiraarikum kuwiina sharka badan kuwa sharka badana shariirka ama asharka ah iyo ninka akhyarka ah ee khayirka ah waanu kala garanaynaa ama khiyaarukum khiyaartuna waxaa weeye alladii yurja khayruhu ninkee khayr nin wanaagsana waa ninka khayrkii la rajayn wax khayr wanaag ba laga rajayn waanaa laga rajayn caqli cilmiga laga rajayn waxtar baa laga rajayn muslimiinta dheef bay ugu fadhiya wayumin laga aamin noqonayo sharu sharkiisa ninka muslimka khiyaarka waxaa weeye akhyaar ah loo yaqaano soomaali ahaan hadaan la yidhahdo ilaangu khiyaar ma dhahna akhyaar baan dhahnay hamsaan ku darraay ninka waxaa weeye ninka asagu khayrin laga rajaynayo dhibkiisana laga nabadgeli horortadiisa iyo sharkiisa sharkaaga iman maayo wanaag diyaar buu kuleeyahay wax la heli kara maaha wa ama shiraaruku shirkiinna midka u shar badan ee idinku shariinta waxaa weeye faladii midka w laa yurja aan la quu daraynayn xaggana aan inaba laga wacalqabin khayru khayrkiisa khayr ballaysu maayo khayrlaawo wey walaa yu'manu sharuhu khayrlaawo ha ahaadee khayrkaa dukaankaysay talow gacantiisa makaa ceshanaya oo nin laga amaan heli ma yahay maya walaa yumanu sharuhu waa masiibo meel fadhida wey sharkiisna laga ammaangeli maayo walaa yuctiq mana xoraynayo muxarirahu ku xoreeyey xataa sii deni maayo xumaantiisa addoon ku xoreeye xataa ma dhaqaaqi karo wuxuu doonaya waa xor baa tayba udhihi mana dhaqaaqmarkuu dhaqaaqo dhihi addoonkayga wey weligiiba gacanta ka haysan oo waxaa lamida ah dadka ku shaqaysta shaqaalaha dadka masaakiinta ku shaqaysta in mushaarkooda siin karin hadday dhaqaaqaana dacweyn ama kafiilka ka horkeeni ama baasaboorka u diida ama iqaamada ka jexjeexi sida sacuudiga ka dhacdo kale dulmiga keliya ka jira meelaha qaar duwal khaliij oo kale ay sameeyeen dadka shaqaalehe masaakiinta u shaqeeya ee iyagu ay ka yihiin kafiilinta ka yihiin ama ay sharcigooda ayagu mas-uul ka yihiin ay u galaan lama dari karti nafsa shay wey waa caaday carabi jahliya qaamiin oo waxaa weya ninka waa la xoreyn addoonkii xor baa taa la dhihi in dhaqaan looma ogolo hor lagu soo korinaya reer kaaga dhaqaaqi reerka waa ku baahaya dhaqaaqi horta samada xorayn ma dhaqaaqi karti geeli kan waxay hadduu dhaqaaqana waxaa leeyihi la socon weligii ma xorar beentii waa la qabto carab o dhan baa ku soo ma dhaqaaqi karti idan xataa ruuxu xoreey ma sii daynayo ayib waa dhaqan xun wey kuwa xataa soomaaliyada loo shaqeeya dadka masaakinta loo shaqeya nafsa waa isticmaalaan ruuxu waa la dilayso ruuxu waa mugta waa ruux xor ah shaqaa idinka dhexaysa war wixiisa mushaarkiisa si haddaadan ah, uusan ku anfacayn iska fasaxa soddon sana lagu shaqaysa halkaasu taagan yahay caruurtu korin biyuhu dhaamin xataa mushaafi an la siin maayo waa un ruux mamluug addoonku waa adiga waa mushkila shee taasoo kale looma baahno xuquuqda dadka laska ilaaliyo walaa yuctiqu ma xoraynaya muxarirahu ruuxu cidhayeyna si dhammaystir u fidayn maayo hala huwa mushkila idan kaasaa u khayr daran ayb saxiix lisnaadi mawquuf ibnu sheekh raxmatullah caleyh ama inta dambe alkhiyaar washiraad duuna alcitqi sheekh wuxuu leeyadoo marfuuca ayaa asaxday xadaanaa ixsaan ibn khaalid alxadrami sheekh الbukhaari xadaana xariis yani sheekh الbukhaari waa iqa wey xadaana xariis ibn cuثmaan xariis ibn cuثmaan waxaa abu daawud keyrkii ay sheegeen jamiicu shuyuukhi waa iqaat lam yarwi ila can iqatin ba la yhahda xariis ibn cuثmaan ayib waa min rijaal الbukhaari wالsunan can ibni haani xamza ibni haani baa loo yaqaana alraxabi waana lama yaqaano ninkaas ayib laakiin maadaama xariis bn cumaan marka horeba qaacide ay kalahay muxadiiin waxay ah, ragga qaarkii marayaan eh, ninkaas yuxasan xadiisuhu maadaama uu fii abaqati taabiciin yahay eh, xaggana rawaahu canhu xariis bn cumaan idan waa yuxasan xadiisuhu insha allah can abi umaama samictu yaquul buuri saxaabigaasaan maqloo leh alkaluudu jasaarku waxaa weye abaallaabuhu waxaa weye alladii midka yamnacu ummadda u diidaya rifdahu hayrkiisa xidhiirintiisa waxbixin wuxuu kuu taray waxtaro dhan waa ka ceshaday alkaluud waa jasaarka xaasidka waxaa weeye alladii midka yamnacu ummadda u diidahaya rifdahu waxbixintiisa waxtarkiisa waxtar kuma waxba ku maayo alrifd huwa alcadiya wasila wayanzil wuxuu degi waxdaw keligii keligii ma cidla degi yaan lagu martiin yaan lagugu seeleexanin yaan bugto laguu keenin yaan qaraan lagaa qaadin yaan meyd ummadda wax ka aasin xabaal yaadan qodin balaayow wayadribu cabduhu addoonkiisa naftu ka goyn baa le baraq buu ka siin addoonkiisa naftu ka goyn waa xaasi naxariis laawo ah keligiiba wadada keligii cuno wey keligii cuno hadhay somaali keligii dhintaa keligii cune keligii dhintaa bay dhe yaanu wax kasta keligii dhiman ee wax meel cibda ku bixi doonaa waxbaanuu waay marka dambe ayb idan kaas wey kanuut waa midkaas waa kaafir binicmat illaah waa jaaxid binicmat illah waa xaasid ayb marka wuxu uri sheekhu daciifun mawquufan wa ruwiya canhu marfuucan bisanadin waahin jiddan idan laakiin xasanun mawquufun baan leyna maxaa yeelay cilada xadiidku waa haani haanina maadaama fii tabaqati taabicuun yahay warawaahu canhu xariis qad axsana danna fiih ina alhaniya min arijaali mukaramu somaali waxay tiri maogtahay waxay tiri soomaaliya waxay dh waxaad rag loo sheegay waxay dhaheen xaar bay dhaheen hadduu xoolo leeyahay xaaji jisilcu baa la odhan lahaa yani adduunyada ruuxa dhaqan gacan ku haya ama saaxib maali maxbuub dadku waa iska jecel yihiin isagoo gacanta wax ku hayayba haddana fogaaday ummaddii khayrka u diiday duruc la adegey haddana xataa dadku gacanta ku hayee maamulayey ama haween aha ama addoon aha naftu ka goynaya wa ka abanciduu wadanya ka qaban xataa lagama qaban karo ina alhaniya min arijaali mukaramu fataraahu yurja ma ladayhi wayurhabu wayubashu bitarxiibi cinda quduumihi wayuqaamu cinda salaamihi wayuqarabu ama walfaqru shayun lirijaali fainahu yujra bihi shahm aladib alansabu tala lagaaga yeedhi maayo oo geed laguu yeedhi maayo oo qoraan lagu weydiin maayo ama markaad xoogu xooga leedahay xaaji hebel baa udhihi adoo doqona oo nacasa oo dabaal ah oo waxaad kala garan jirin badidasha lagaa kici maxaa yidhi intaa xoolahaa wey intaa shilinkaa wey laakiin maalinkaad khaariqdo oy laba bangiyo kenya iskuu kaa dhuftaan magac xaaji waa lagaa bedeliba hebel baa laga bilaabi war xaaji waawe xaaji wuxuu raacay akoonkii buu raacay <laughs> waa dhaqankaas nabigu noo cadin salaat wuxuu yihi ina axsaaba ahli اdunya aladiina yadhabuuna ilayh hada almaal xadiikii eh, anas iyo khayrkii wariyaan fii sunan nasaai wahayrih dadku waxay nasab u yaqaanaan iyo sharaf iyo xurmo u yaqaanaan adduunka isku xisaabaan ee isku xurmeeyaan nabig xuri waa maalka nabiga horaan tilmaamay salawatullah aslam alayh xadaana xajaaj ibnu minhaal iqat xaafid qaala xadaana xamaan ibnu salma abu salamata albasri can caliy bni zayd bni judcaan ضaciif can saciid musayib xamaad <clears throat> xamaad can xabiib xumayd yani xamaad baa laba goor horinay marna wuxuu ka warinaya xadiidka can caliy eh, zayd bni judcaan marna wuxuu ka warinhayaa can xabiib waxmayd idan laba ariq buu leeyahay xamaad mar wux ka wariyey can caliy ibni zayd ibn judcaan can sacid ibn waa ariiq ariiqa labaad waxa wey can xamaad can xabiib waxmayd can xasan albasri idan laba taabici meesha isdaba yaal xamaad baa warinaya xadiidka can xabiib ibn maxamed acajmi waxumayd ibn abiumayd aطawiil ardayga anas ee khaaska la yaqaan can abiاlxasan albasri ana rajulan ninba amara amray hulaaman buu amriyey addoonuu lahaa an yasnuwa inuu ku sudhaamiyo calaa baciirin lah rti u lahaa aaniya rtiga biya lagu dhaansa la yahda ee reerka lagu dhaamiyo an yasnuwa inuu ku sudhaansho calaa baciirin lah nin baa wuxuu idhi addoonkiisa intaad taagto oo rtigii hebel aad haamihi saarto orod soo dhaami calaa baciirin lah rti u lahaa ama neef geelo lahaa baciirku waa geeloo dhan buu ku dhacaa geeloo dhan baa baciir la yahda waa ismu fanaama alhulaamu wiilkii baa seexday wuu seexday fa odaygii wuxuu la yimid bifuclatin dhimbil buu la yimid oo min naarin dab ah dhimbilbu soo qaaday qori dabu soo qaaday fa alqaaha dhimbishu wuxuu ku tuuray fii wejhi wejhi alghulaam addoonkii jiifay buu dabku wejiga ka saaray qori dabuu ku bakhtiyey dhimbil naxariis darro fataradda alghulaamu wiilkii baa wulaawisho galgashay fii biri ceel buu ku hobtay nin dab ku dhacay intuu galgashay wa ku dhacdhacay intuu cararahay faradulaynhayo meelaga odaygu mid waa jiftay mogtahay adoo hurdo mogta ad wax kugu dhaco ama shil kugu dhaco waad waalinaysaaba adoo soo jeeda kugu dhantay in wuxuu dhaco dhibka aha meel lagaaga yimid inaad riyo ku jirto inaad soo jeedda kala garan weysid wejigaad muu dhaqaaqaysaa fataradda waa hobtay alghulaamu wiilkii waa ku hoobtay fii dirin ceel buu ku hobtay ku antaroorsaday falama asbaxa markuu waa bariistay ataa cumara ba u tegay ibnukhataab markuu waagu bariyey addoonkii wou dacwoodo sayidanaa cumarba uu tegey alcaadil cumar baa jooga mogta markaas fara'aa cumar wuxuu arkay alladii waxa ku yaalla fii wejhi wejigiisa dabka ninka wejiga kaga yaal arkay faactaqu horu ku xirhay xorbatsacada laga bilaabo qolya dhakhaatiirta u tagis daawo kharashkana bangiga muslimiinta kusoo dalla anagaa bixinayna xor baatay saacad hadduu ku sheegtay maqan yahi soco ord asku dhammaatay dab dambe ugu dhashay wakaas laakiin hadduu saacad jirin iyo dowlad islam wixii kale yaa kala qabanay dadka ninkaas wuxuu doonaa sameeyey lugaha lagaa xidha weeye dayib ninba meesha ummadda inaa ku ceshada weligeedba <clears throat> ayb sheekhu marku wuxu ضaciif اlisnaad xasan huwa اlbasri walam yudrik cumara cumar muusan haleeyey idan ciladu waa un xasan albasri inuusan soo gaarin cumar idan xasan albasri oon cumar soo gaarin waa ariiq laakiin ariiqa labaad ee dacfiga ku jiro ee saciid musayib ah saciid musayibna inkastoo simac fiican uusan ku lahayn can cumar laakiin jumhuur اlmuxadisiin way saxiixiyaan riwaayaat saciid musayib can cumar idan afarku xasan weeye walaysa bidaciif اlisnaad baab اlkhaadimi min alacraab baycu اlkhaadimi min alacraab khaadimka reemiyiga in la iibiyo waa maxay waa idaa asaءa almucaamala aw alcishra addoonka reemiyigahaa asagoo weliba reebaadiye aha haddon hadduu dhaqan xun si yeesho in isdhaafiyaba waxba dhib loo geysan baycu اlkhaadim min alacraab xadaثna sulaym bn xarb alasdi qaala xadaثna xamaal bn zayd bn dufam alasdi albasri can yaxya bni saciid alansaari can ibni camrata waa maxamed abdirama lo magaciisa maxamed ibn cabdiraxmaan iqatun kaiir اxadiiث can camra binti cabdiraxmaan waa arda khaasoo caashay ku soo kortay ummuna caaisha guriga ku kortay eedaa tababartay eedaa waxbartayba waa taabiciyad jaliilaah aad u qiima badan wey iqa xuja caabida ana caaisha ummuna caaisha radi allahu tacala canha dadbarad waxay dib u dhigtay amatan laha addoonay ahayd atadbiir ama addoonka mudabbarkaa waa addoonka la yidhaahdo markaa dhintaxo baata intaan noolahay waad ila joogo waad shaqayn maalinkay tii alla igu timaadeen xijaabteen geeriyoodo waad fasaxan tahay cid aad ka sugi xorayn ma jiraan doora fulata fakataw soco kaasa waxa loo yaqaana almudabar addoonkaas wey idan caaisha haweeney waxay ku tiri gabadh yahay intaan noolahay bal waan kuu baahanahay ila joog laakiin maalinkan geeriyoodo xor baa tahay liwajhi lah alkariim fashtakad caaishatu caaisha xanuunsatay adoontiina way joogtaa way sheegatay way xanuunsatay fasa'ala banuu akhiiha walaalkeed wiilashiisii ayaa waxay weydiiyeen abiiba nin dhakhtar ahoo min azuti afrikaan ah ama suudaan ah azut waa dhakhtar madow weeye ama afrikaanah ama waa dhakhtar hindi ah ayb azut waa nooc basharka midow ama hindi ah ama afrikaanah ayb banu akhiya cabdulaahi wiilashiisii iyo cabdiraxmaan wiilashiisii dad badan baa wiilasheedadu ahayd baa kaga weriy didan wa xanuusantahay nin dhaktar u tagay min asudaan aw min alhunuud faqaala wuxuu yidhi markay u sheegeen eedadana saasa loo hayaa xanuunkaasay abtaa saasa loo qabtaa warkala bixiyeen ilaa caasha meesha ma joogtee ninka way u rameen faqaala wuxuu inakum tukhbiruunii waxaad ii sheegaysaan niman yahow can imra'atin baad ka warramaysaan masxuuratin la sixray adaleg ninkaa mesha bash ka bilaabay wuxuu uhi islaantad iiga sheekaynaysan xanuunkaas iyo calaamadaas waa ruux sixna calaamadihii intaa hadduu ku daaya horaan lahayd wuxuu ihi saxaratha waxaa sixirtay buuhi amatun laha addoona iyadu lahayd baa sixirtay waa haweenay sixiran addoona iyadu ay lahayd baana sixirtay warka meel geeya bal bacdu rawaaya cinda albaqawi fi sharxi sunna wahayrihi caddayna wuxuu ihi haddana addoonta sixirtay waxay fadhidaa guriga ree hebel bay joogtaa wiil baana dhabta kaga kaajiy ilma yar carruur hayso nin awood sheegta wey kaahin baa amaan maniya caraaf wax baa saxaarata waxaa sitay amatu laha eh, fa ukhbirat caaishatu caaisha arrinta loo sheegay waxaa la yidhi eedoy wiilashii baa soo laabtay waxay eedoy nin baan u tagnay ayay u tagmaysa dhe warba uma haysaba xaggaasay ka ordeen mogta nin buka maxaa tiradeen nin bukaa le boqol u talisi riwaaya cinda axmed wuxuu leey wallahi wuu dhaaranhay ninku wuxuu leey wallaahi inakum tancutuuna nacta imra'atin matluuba buuri ilaahay baan ku dhaartay waxaad tilmaamaysaan buuri haweenay sixran baad tilmaamaysaan tilmaamteed baad sheegaysaan inaha hadduu ku daysan laha waxaan dhihi lahay waa nin khabiir ah oo warkaas wax ku gartay ila dhaktarku mogtahay adoon la jooga haddi lagaaga warramo oo xanuunkaadi dhan loo gudbiyo asagoo fafaahsan wuu sheegi kara wax ku hay laakiin wuxuu balaayo ku dhigay oo inuu kahanya lagu ogaaday inuu yidhi waxaa sixirtay adoon ay lahayd oo weliba guriga reeba la dafadhidaa oo wiil yaroo ilmaha dhabta ka saara ku kaajay qolihii uh, kurigi jiray weynigaa ka muuqata meesha fuuxa dalaq jiray iyo dabqaadka fa ukhbirat caaishatu caaisha loo warramay ardi loo sheegay faqaalad waxay tihi caaisha waxay tihi saxarteeni uh, ma miyaad isixirtay u yeedhay ma ku weydiiyey gabadh yahay maadaa i sixiray waxay tihi nacam haa war waa iska sheegata dadka hor waxaad ku arka xataa kuwa waxba iska qarinayaan dadka hore xilligaa joogay xataa kuwa wxxun markay ataa xaaladu cadaato inkarka farabadan iyo shidadan iyo dabamaryadan iyo balaayadan ma yaqaanaan dadnima weli ku jirta cinda waxaa weye aradtu an tamuuta fautaq aradtu an tamuuta inaad dhimataan doonayo faactiqaan xiro bay tiri maxaan kuu sixiray waad soo taaganta caaisha maba dhimanaysidba adna waxaa idiri markaa mid xor baa tahay haddii xornimadaan yaan dhararsayo tiro waa ad igu dahday markaa dhaqaaqa weyda waa in madax lagu taga haddi halkaasi ka wareegta xaakimna wuxuu leeya isagu faqaalat caaisha lilaahi calaya anlaa tactaqi abadan unduruu shara albuyuuti milka fabiicuuha minhunna uma ashtaruu bisamaniha raqabatan faactiquuha caaisha markaa u waxay tihi ilaahay baan ku dhaartay intaan noola inaa xoroobayn adduunka mar baad anoo kuuri xor baata dar ilaahay haddaabaad geerideydii intaad dhararsatay aad waxaa samayso weliba sixirnimada gaalnima usii kacday adduunka inaad jooxura meeshay waxay tiri hebel hebeloo kacaw suuqa geeya gabadha carab ninka ugu dhaqan xune addoommaha ugu dankeediyayta horta ninka ugu dhaqan xune addoommaha budhka ku laba ee madax kaga istaaga kaa ka iidiya lacagteeda soo qaada addoommo wanaagsan kusoo soo iidiya darlaa u xoraya tir lacagteeda soo aada adoon fiican suuqa ka soo iibiya wji loo oreey halkaas caash ka wareegtay idan waa aljaza min jins acamal wey dhaban xun bay la timid adoontaas faqaalat caaisha waxay tihi walima maxaa ii sixirtay waxaan kuu sixiray de aradtu an tamuuta aradtu an tamuut fauctaq waxay tihi caaisha marka laa tanjiina abadan weliga kori maysid bimacnaa can ariqi laa tanjiina kori maysid kana xoroobi maysid waay abadan weliga kor maysid bimacnaa waa maxay weligaa xoroobi maysid xornimadaada dhabka dembigaaba u gashay gaalnimadaas haddaadan kaaga darhayagu laa tanjina abadan welina calaam suaal bay u baahan tahay anigu israaciyey waa suaal maxaad ii sixirtay waxaan kuu sixin dhibataa meesha ku jirta idan caaisha waxay ku jawaabtay faqaalat laa tanjina abadan uma qaala caaisha waxay tidhi biicuha ka iibiya min shari اlcarabi carab ninka ogu shar badan malkatan xagga dhaqanka iyo caadada caada ahaan ninka ugu dhaqan qallabsan ee ugu daran ee ugu naxariis daran ka baabu alcafwi can alkhaadimi khaadimka in la cafiyo markuu dembi yar galo la cafiyo xadaana xajaaj ibnu minhadani soo maraynay xadaana xamaad ibnu salma qaala akhbarana abu haalib abu haalib almashhuur adimashqi ashaami can abi umaamata albahili waa taabicii caan ku ah alriwaaya can abi umama xadiiskii dheeraa ee khawaarijta ku saabsan ninkii wariye wey bacdu ahli cilmi yuxasinuuna xadiiثah wa bacduhum yuضacifuunah qaala wuxuu ii taabicigaas saxaabigaasaan raba aqbala الnabiyu nabigaa soo qaabiloo soo baxay macahu hulaamaan asagoo laba adoon la socdaan fawahaba axaduhuma yani nabi maxamed baa duulay duulaan buu ka soo laabtay nabi markuu soo laabtay laba adoon oo uu watay fawahaba axaduhuma midkood buu u hibayeysay licaliy ibn abi aalib wa qaala wuxuuna cali ku yidhi laa tadribu addoonkaa garaaci fa inii nuhitu waxaa layga reebay haddaan nabi maxamed ahay can darbi ahli اsalaa dadka ahlu salaadka tukada inaan dhibo ama aan dilo ama aan garaaco waa la ii caliyow addoonka wuu tukadaaye iska ilaali ha u gacanqaadi wa inii anugu nabi maxamed ra'aytu addoonka waan arkay aan ku siiyey waxaan arkay yusallii asagoo tukanhaya mundu aqbalna intaynu soo soconnayba mundu aqbalna intaynu soo soconno dhan ean safar ku soo wuu tukanaya addoonka adoonkan aan kusiy iska ilahay nacanu sureeye hasku taaban malagaabaa galay wa acطىa abadarin abaadarna nabigu wuxuu siiyey hulaaman wa qaala wuxuuna ku yidhi istawsi u dardaaran kuna ogow bihi bilcabdi macruufan wanaag abudaro addoonka aan ku siiyey wanaag ku ogow dhaqan wanaagsan xadiika asagoo dheer baynu ku soo fi shamaa'il maxamadiya inaad mooyeen islaantiisa waxay ku tiri abudaro nabi miyaasaa ku siiye ha muxuuna ku yidhi saas hadda haska haysanin nabi markuu ku leeyahay dhaqan wanaagsan addoon kuga dhaqan bimacna waa maxay xore bay ku tiri raasani waa kusiganiyo hadde waan u baahan nahay baahideenna waa laga daran yahay nabi maxamed baa kula hadlay waxgaro asoo taagnaann faactaqu markaasu xure xadii dheero qiso dheer baa shamail maxamadiya baa ku maray litirmidi faqaala nabi wuxuu uhi maa facala addoonkii aan ku siiyey abudar muxuu ku dambeeyey muxuu sameeyey qaala wuxuu uhi amartanii nabigu waxaa i amartay an astawsiya inaan u dardaarmo kuna ogaada bi addoonka khayran wanaag faactaqtu waan xuray nabig khayr allah ku siiisi wanagsan baad heshay xadiiun xasan xadaana abu macmar ha joogo hada bilahi towfiiq